بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii sideedaad ee ka mid ah min kitaabi اlfaraa'id min alminhaaj waxaa xalay inoo dembeeyey masaladii jadka iyo ikhwada oo xalay aan soo gebagabaynay khulaasadeeduna ahayd bajadku inuu afar xaalo leeyahay inay ikhwa liabya liabay la joogaan ama liabaweyna iyo in midkood la joogo labada sinfiba inay kulmaan iyo in midkood uu joogo iyo in ahlu farad la joogaan aysan la joogin afartaa xaaluu ahaa afartaa xaalo yaa wixalaynu soo marray ku saabsanaayeen marka hadday jadkii ikhweya akhawaad la joogaan liabaweyna ama liab ah ahlu faradna uusan la joogin sheekhu wuxuu kuu soo sheegay in laba door uu leeyahay kolba kii u khayr badan uluثulmaal iyo muqaasamatum ka akhin waad soo marteen uluثulmaalku waxaynu soo marray inuu u khayr badan yahay goorma markay ka yar yihiin iyo uludku waxay u siman marba hadday yihiin milayhi hadday ka yar yihiinna muqaasama u khayr badan baad sidaa ma ahayn ida kaanuu aqala min milayhi falmuqaasamatu khayrun lah min aulu bay uga khayr badanta hadday milayhi yihiin oo labalaabki yihiinna u siman muqaasame iyo waxaa u siman uluulmaal hadday kaba badan yihiin min milayhina uluulmaalka u khayr badan uluulmaalkaa u khayr badan marka tan marka ay ka badan yihiin labanlaabkii ee uluulmaalku u khayr badan yahay suwarteedu ma koomaynin xasrina ma lahayn nihaaya laha markay laakiin ka yaryihiin labanlaabkii ee uludku u khayr badnaa شhan suuray ahayd شhantii suuro inuu akh la joogo iyo inay akhaiyo ukhto la joogto iyo ukhtaan iyo ثaلaaثu akhawaat iyo ukhto keligeed ah ayb waxaan u malay anugu hadda ma xusuustay inaan xalay carab ku dhufanay inaan akh laba goor soo celcelino akh meeshaan laba goor ka soo celin ukhtada ma soo celiya ka daaya akha akh hal marun tariya ukhto keligeeda iyo akh keligii ama liab ha noqdo ama liabaweyn ha noqdo ukhto keligeeda iyo akh keligiia ukhtaan alaau akhawaat akhun wa ukhtun akhun wa ukhtun shantaas suuro marka ayaa waxaa u khayr badan muqaasamada suwarkii uluulmaalkuna saddex bay ahaayeen saddex bay ahaayeen asaga iyo laba walaaloah oo rag ah asagaiyo afar gabdhood asaga iyo walaal iyo laba gabdhood saddexdaas warara waxaa u sinaa muqasabiyo iyo uluulmaal tag inta kalena ma lahayn wax xuduud ah markuu ulku khayroon yahay hadday ka badan yihiin eh, milhi ka badan yihiin xasri mal waynu soo mar hadday ahlu farad ay la joogaan sudusu tarika iyo uluulbaaqi iyo muqaasamo ayaa saddexdaa door buu leeyahay ahlu faradka la kulmi karo waxaynu soo nidhi waa lix ahlu faradka eh, la kulmi kara jad waa lix waa ummo iyo jaddo iyo bintusulbi iyo bintulibni iyo zawji zawja khayr wey asaga jad ahaan cidda waxaa la dhaxli karta lixdoodana waa afar hooyo ama ayey oo lama kulmi karaane zawj ama zawjo marka labadaasaa meesha ka baxaysa afar ma marka wax la dhaxli karta lanno ayey hooyo ma kulmi karaan zawji zawjana fii farida kuma kulmi karaan taasna waan soo dhammayna ilata dawaabidda xalay aan sheegnay masalatu almucaadda ilmacaadda oo waxay ahayd daabidka koobaad wuxuu ahaa eh, ahlufaradku waxay qaateenba hadduu nisfalmaal yahay almucaadda tirsiga la tirsanayo walaalaha liabka ah laba mas'ala keliyun bay gelaysa fii zawjatin wa bintin wa ukhtin liabawayni wa ukhtin liabin wa jad talabaadna ummin wa bintin wa ukhtin eh, shaqiiqatin wa ukhtin liabin wa jad hadday ahlu faradku uluay maal qaataanna uluay almaal falaa mucaadata aslan baynu soo maray ayb taasna waad ka soo baxdeen mhm. zawjatun wa bintun wa ukhtun liabawayni wa ukhtin liabin wa jaddin oo ah zawjaha dee yaa jooga soo ruبca ma ay laha ruبc bay leedahay bintana cafwan umun bay leedahay bintana waxay leedahay nis ukhta labana waxay leedahay labaweyna sudus ukhtada labkaana waxaa xisaabsanaysa ukhtada shaqiiqada ah iyadoo darka ku riixaysa duqa jadka ah marka ahlufaradku xoolahay qaateen nisf almaal waa ka badan yahay نصف الماaل buu dhan yahay inxاaزت الفروuض نصف الماaل لم تقع المعاadaة إلا في مسألتين waxaan marka hore saaraynaa marka زawjada iyo bintadaan saaraynaa meeluu ka baxo nis kana baxo ثumun eh, xagee u sokaysa sideed sideed maxaa u nis ah afar maxaa umun ah hal maxaa soo hadhay saddex ma u qaybsantaa awow iyo ayaga oo ma qaybsanto markila asagu wuxuu le laba nin baan u dhigmaa idinkuna maxaa tihiin ya ayadu way xisaabsanayaan way isaabsanaya ayadaa xisaabsanaysa leanno hadda ukhtadu hadday suduskeeda qaadato ile bintu sulbi baa nis qaadatay waqto shaqiiqaha markan waa inay qaadato sudus lagu riixo ama leeyaha waxaa tahay casaba maca alkhayr casaba maca alkhayr haddaan dhahno waxaa u soo harhaya waxba u soo hari maayo waxay aan macno lahayn waxaa u soo harhaya hal qori waa tiyee la abka ahayd may wakhtada shaqiiqada ahayd wakhtada shaqi bintu sulbi baa joogta soo maha bintu sulbi hadday joogto nisii zawjana umun sii ahlufaradku hadday khatargeliyaan ahluarnas ay la joogaan nin siisaba jad sudus hoos kama maro marka asiga haddaad sudus siiso zawjana umin siiso bintu sulbina aad siisa nis maxaa xoolihii ka soo hadhay aslu masl soo sideed kamayna dhigin nis afar bulugo gabadha umunna waxaad siisaa Eh, maamada c maxaa soo hadhay markaan masalada aan jadka aan sudsiinayno waa inaan asl masala ka dhigno afariyo labaatan waa markaan aan jadka siinayno sudus leanna sudus baa isagu rabaa bintu sulbi nis bay rabtaa zawjayn uman bay rabtaa waxaa ugu korreey meele ku simaan oo ugu hooseeya labaatan iyo afar labaatan iyo afar niskeed labiyo toban bal ugo bintu sulbi saddexna waxaad siisaa zawjo sagaal baa soo hadhay suduskeedina waa afar dee jadka c maxaa soo hadhay an okhto shaqiiqa ah shan keliya hadday qaadato awowgii bay ka xoola badsanaysa marka awow wuxuu leeyahay sudusal maalma qaadan hayee muqaasaman kula gelhaya okhto shaqiiqa waxay leedaad muqaasama ila gelayso okhto le abaan xisaabsanaya uktaliaba aan xisaabsanaya lam taqil mucaadatu ilaa fii mas'alatin tana ka mid ah lannu u qadarno sudusul maal oon siino waxaa weeyaan waxaa ka xoolo badanaysa ukhto shaqiiqa ah. idan waa inuu ka tago muqaasamo galo lanna ayagu maxaa ah yael asaga waa way leegyihiin hal mar bay leegyihiin ayib mitliinkiisi kama badno marka mucaadatan aan gelinaynaa mucaadaa la gelinaya asla waxay ahayd mar haddaysan ka badnayn milaynkiisi inuu qaato muqaasamo inuu galo muqaasamo inuu galo marka wuxuu leeyahay hal nin baad isku tihiin adiya uhtali abi ukhtasha maxaad isku tihiin hal ruux baad isku aniguna maxaan ahay hal nin xoolihii afartahaa en qaatay iyo shanta idiin soo hadhay meeqa wey sagaal sagaalkaa inoo qaybiya muxuu qaadanayaa isagu ya mhm. muqaasama haddaan gelina sideed baan u gelinaynaa haddaan sudusmaal siinaynana labaatan afar baan ka ta'siilinaynaa marka haddaan aslu masala sideed ka dhigno oon muqaasamo u dayno saddexdii soo hadhay baan leena u qaybsada idinku way u qaybsantaa way u qaybsantaa maxaa yeele waa saddex ayagu maxay yihiin asagu waa laba qori ayaguna waa laba qori hadda marka laysku qabto labiyo labo marka haddii laisku celiyana isna waa qori ayaguna waa qori marka saddexda ooma qaybsanto caduru'uustoodana ku dhufanayna aslu masalo labaatan iyo sideed ahayd Eh, laba iyo afar baan ku dhufanayna eh, aslumasala soddon iyo labadaasay ka ansaxaysaa awowgu soo laba qori ma wato soo ka ah ma aha soo madan soo marin waljaddu maca akhawaatin ka ahin waljaddu maca akhawaatin ka akhin baad soo martay marka awow laba qori ah iyo gabdhahoo laba qori ah oo hal nin aan ka soo qaadnay afarta cabdiruustooda aan ku dhufanayna sideed soddon iyo labada sidun baad gelin walba afartii baad ugu dhufan marka masaladan ma ahayn weeye in la geliyo ahlufaradkii oo nisfal maal qaatay weliba ka badan qaatay y waxaa la geliyey mucaado waana suwarka ka baxay way daabitka wa ahlulfuruudi inxaazu nisfa almaali lam taqac ilmucaadatu ilaa fii mas'alatayn labada masale marka asalkaasay ka baxeen laakiin inay ka baxaan ma ahayn maxaa yeelay ahlufaradku hadda binto sulbiga ah iyo zawjada ah waxay qaateen nisfalmaal wax ka badan bay qaateen ama nisfalmaal bay urursadeen marka halkaa masale iyo masale labaad oo ta ku jirtaba ayaa ku jira waxaa inoo dambeeyey oon soo maray waqad laa yabqaa shayun ka bintayni waad marteen waqad yabqaa duuna sudusin wqad yabقى sudusun ka bintayni watasquط اlإkhwaة wاlakhaatu fi hada اlaxwaal warkaas saddexda ana waa inaga maro waxaa l jumhuurta lagu eedeeyey lagu eedeeyo l madhabkiinii lam yastaqim calىa xaal iطiraabkaasna wuxuu tusahayaa fasaad اlmadhab ayuu tusahayaa baa la yidhi ayb waxaa kaloo inoo jirtay masl اmucaada masl mucaadana waxaynu nihi alimaam zayd bn haabit kama sugna min xayu asanad kama sugna laakiin usuushiisii baa lagu looga qiyaas qaatay masalatu mucaadana waxay haddii liabaweynku dakar ku jiro in liabku ay dhacaan haddii aan dakar ku jirinna liabku wixii soo hadha ay qaataan wailaa haddaan jirin weeye macahum dakar taakhudu alwaaxidatu ila اnisfi nis bay qaadanaysaa suwarkeedii waad soo marro waxay ahayd ka jadin wa shaqiiqatin وkti لأb maxaa tiradeen أsل maسلتiهim waa min خaمسة jad iyo ukta شhaقيiقa iyo ukta لأba odayga waa laba qori labadoodana maxay isku yihiin cafwan akha لأbkana laba qori شhaقيiqaduna hal qori ilan ka akhin baa laga soo qaaday laba rag iyo un hal dumar ah bad waxu qaybeen aslu masl waa min khamsa markaan akhi لأbkaa siino qori jadkina aan laba siino cafwaqila abkaan laba qori siino ukhtadiina aan qori siino jadkiin labadiisa uu qaato bay isku soo noqon soo ma ahay ukhto shaqe waxay leedahay saddexduba anaa iskale oo farad baa laii qadari bimacnaa farad baa laii qadari adaguna casabaa tahay wixi aan soo reeba un qaado saddexdoodii oo ukhto shaqiiqe iyo akhli abka ahaa oo saddex qori u soo hadhay ila shantii labuu odayga qaatay Eh, sahaamtoodii oo saddexda ah waxay ka jaban tahay cadduru'uustoodii xalay waxaynu soo marray in nisfa almakhraj lagu dhufan karo shantii waxaa kaloo lagu dhufan karaa cadduruustooda laba ah yaa aslu masalo shan lagu dhufan karaa toban bay ka asixi sabab kale waxaa weeye cadduruustooda hadda saddex ma noqon karaan cadduruustu waxay saddex noqdaan akhan liabkaa hadda akh buuxa ma ah akh buuxo oo walaashii casabaynaya oo lidakari milu xadi lunsayn wax laba qoriila ma aha hadda markay asigii walaashii isku soo hadhaan waa casamo madaxa keli u taaganoo sugahaya waxay walaashii soo reebto marka saasay wadaadaha qaarkood u leeyihiin labada madax keliyan baa la xisaabi oo akhu waxaan laba qori marka walaashu ka awood badan yahay oo qaadanaya laba dheefood hadda laba dheefood ma qaadanayo xisaabta walaashiibuu u buuxiyey kadib markay isku soo hadheen ee wuxuu lena bal waxaad soo reebta anugu qaadanay bal niskaadi qaado marka labadooda ad ku dhufato antii toban bay ka asixi cashariyatu zayd baa loo yaqaana cashariyatu zayd masaa'il badan buu imaamka loo tiriya cashariyatu zayd mukhtasaratu zayd howlo badan baa loo tiriyaa toban ley maxaa loo yidhi waxay ka baxda usuusha asal muxuu ahaa asal wuxuu ahaa haddii waad gaari doontaane baabulmasaa'il asal wuxuu ahaa haddii sinfi waaxida ay ka jabto sihaamtiisu cadu ru'uusiisu in laisu firiya sihaamta haddii tabaayun ka dhexeeyo tabaayun hadduu ka dhexeeyo in la qaado cadu ru'uuska oo dhammaystiran lagu dhufto aslu mas'ala soo sidaa ma aha waan gaari doonnaa hadda oo uu akhulabka laba qori yahay gabadhuna ay hal qori tahay saddexdaa haddii aslu masala lagu dhufto shan bay tegaysa soo sidaa ma oo shan ahayd lama yeelin ama makhraju nisba laba oo gabadhu nisx ku doonayso ayaa la qaadioo shantii lagu dhufan toban bay tegi ama labada madaxi mutaxan baa lagu dhufan labadooda shantii lagu dhufan toban bay tegi saasaa loo yidhi cashariyatu zayd usuushi xisaabta haddii la marana waxay ahayd in lagu dhufto saddexdooda oo cadduruustooda ah oo aslubas lagu dhufto leanno sihaamtoodii oo saddexa iyo cadduruustoodii waxaa ka dhexeeya tabaayun allahuma baabulmunaasakhaat baan mari doonaa masalataasi lamida ah insha allahu tacaala almhim eh, awowgii muxuu qaatay labo laba ugu dhufo afar buu qaatay eh, ukhtadii maxaan leeyahay toban maxaanuus hansii shan ay ukhto qaatay iyo labo eh, afar awowgu qaatay sagaal baa baxday tobanka hal qori baa ka soo hadhay waxaa qaatay akhili abka ahaa wuxuu yidhi waintaani ila uluain ayaduna ka jadin washaqatayni wa akhili abin min sit walaa shaya lilakh waa inaga soo nidhi ayib jadka jadku iyo ukhto shaqiiqaa iyo shaqiiqatayn baan u jeeda cafan awow iyo laba gabdhoodoo shaqiiqatayn iyo akhli ab ah aslu masala waa min sita aslu masala waa min sita ayib maxaa yeelay waa min sita maxaa yeel jadku markan waa inuu ulu qaato ila hadda maa maxay u siman yihiin hadda way u dhigmaan muqaasamo iyo ulu ulmaal baa u siman baa u mar hadday xisaabsadaan haddaan marka u dayn lahayn ukhtayn shaqiiqatayn iyo jad keliya muqaasamana wuu geli lahaa uluna uluna wuu qaadan karay laakiin hadda waxay samaynayaan mucaadday samaynayaan mucaadday samaynayaan way tirsanayaan mar hadday tirsanayaan awogu laba qori buu wataa akhli abkaana laba qori ukhtaynka shaqiiqataynkaana tayn jad وaشhaقيiqatayn وaأhli ab jadku laba qori wey shaقiiqataynkuna hadde waa laba hadee laba dhaha shaqiiqatayn labo shaqiiqatayn ma hal ku dhamayso waa labo gabadha keligeedaa qori ah laakiin markay laba yihiin maxaad leedihiin awgay la sameyn yihin laba qori akhli abkaana labo aslumasl waa min sit awowgii markuu labadiisa qaato xalay intaan saxaybaad iga dhaafiseen laba qori markuu qaato maxaa isku soo harhayo ktn ukhtayn shaqiiqatayn iyo laabkii baa isku soo hadhay way ka soo ceshanayaan wuxuu qaatay marka muqaasama hadduu qaabkaa u sameeyo wuu dhacan yahay ila way soo ceshanayaan marka labadu ay soo ceshadeen iyo labadoodii ayay wax isku qadanhayaan uluaan ba isku qaadanaya isaguna ulu buu qaadanaya dhicidaasaa lagu wada hayaa walaa shaya lilakhi saasaa loo jeeda lannu markay xisaabsadaan walaalkood liabka awgana darka ay ka saaraan oo uluulmaal hadda uu qaato wuxuu qaatay waa uluulmaal lix qori buu laba ka qaatay uluulmaal buu qaatay waana baxay ayay wax ka soo ceshanhayaan akhi laabkaa labada qori walaa shaya lilahi sidaas wey ya sheekh waa isla sidii ma aha mucaadaan gelayni masalatulmucaada sooma marayn masalatulmucaada sooma ilan labbaa jooge meesha labbaa jooga masalatlmucaadana waxaa lagu yaqaanaa in awowga la dhaco ikhwadu iyo akhawaadkuna xooluhu ay badsadaan sheekh cabdirasaaq aad fahantaan may mayse qaadanin hmm. soo yidhi ma aha waljudu macal akhawaati ka akhin falaa yufradu lahuna akhawaad la jooga muxuu ahaaye jed in wax loo fardiya lama ogoro ilaa fi agdariya ilaa fi lagdariya masaladu waa masalatu mucaada waa in shaqiiqataynku ay walaalkood darka soo gashadaan saddex nin oo islaegna wax loo qaybsado madax awow ah madax liab ah iyo shaqiiqataynoo hal madaxa ah. saddex ninoo xiyowooynba xoolaha qaybsanaya marka cabdiru'uustooda ku fadhiisu waa min sita un markuu asagoo baxo oo labadiisi qaato yay shaqiiqatooyinku ka soo ceshanhayaan maa fii aydi akhiihim liabin afar qoybay saa ku qaadanayaan saasuu awuu ku dhacan yahay kuna soconaysaa masaladii lagu yaqaanay mucaadda waad fahanteena malaynaya ayib aaga socono waqad yaakudaani xale maanan sheegayn duuna uluain in uluain wax ka yar ay qaataan baa laga yaabaa ayib oo meesha waintaani meesha ahayd mxuu ahaaye waintaani fasaacidan ila uluaini waa miaalkeedii waqad yaakudaani duuna uluain magacahaan uluain buu ka yahay laakiin uluain buu ka yaraan karaa waxay ku miaaliyeen kajadin washaqiiqatayn waakhin liab bay ku miaaliyaan ayib walaa yafdul can uluayn shay ulutaynkay gabdhahu qaateen waba ka soo hai maayo waxba ka soo hari maayo hunaa marka waxaa kuu siman labaduba labadu waa kuu simanta mar hadday waxooda ay qaateen oy walaalkood ka soo ceshadeen wax ka soo harhaya ma jiraan wax ka soo harhaya ma jiraan ayib matniga minhaajka laakiin waxaa ka muuqata aslumasalaba in lagu dhisayo min alaa ulutna awga la siinayo Ah, labada soo hadheen ay shaiiqataynku aadanayaan shaiiqayntu ay qaadanayaan macaadama noqonayso akhli abaa loo joogo markaa lama tirsanin lama tirsanin marka haddii la tirsado iyo haddaan la tirsaninba awog waxa ku hagaagahaya waa unulu waa unulu اlmaal waqad yafdul can nisf fayakuunu liwlaadi اlabi mxuu ahay shay-un kamaa mara fii jadin washaqiiqatin wa akhin liabin tan u dambaysay waxaynu idhi waa halka masale ka sugan aimaam alimaam zayd bnu haabit masalada ka sugan baab alakdariya iyadoo bisanad saxiibay kaga timaada alakdariya sanad saxiixay kaga timaada zayd bnu haabit ama usuusha badankeeda kale usuushiisii baa looga ijtihaaday oo looga qiyaas qaataa masaladii alkharqa xal aynu ka tagnay inaan tilmaano muhiim bay ahayd toddoba saxaabi baa isku khilaafay waa ummun wa ukhtun wa jad alkharqa ummun waukhtun wajad idinkuba hadda xisaabiyo kadib dhaxalsiiyo aan sabtida soo tax iskugu nimaadno nin walba meel bu ku dhufan doonaa waa hooyo iyo ukhtiya jad alkharqa waxaa loogu loo bixiyey toddoba saxaabaa nin walba meel ku dhuftay waa ummun wa ukhtun wajad muطlaq wey ama shaqi ha noqoto ama leab ha noqoto ayib marka ibn cabaas iyo ibn mascuud iyo caliy iyo cuثmaan iyo zayd iyo cumar iyo ibnu zubayr toddobadaa saxaabi baa nin walba meel ku dhuftay nin yidhahda alaaan ha loogu qaybiyo nin yidhaahdaa ukhto shaqe way xijaaban tahay oo awowgaa wax la kacahaya hooyii awow ma dhaxal siinaya niman meel ba ku dhuftay masaa'ilka lagu eedeeyey masalaة اljad wاlkhwa eedaynta lagu eedeeyey mxuu aha jumhuurtu saddex qaab bay ahayd masaa'il اljadi wاlkhwana cawlgelin inay cawlgeliyeen in eh, ukto ay u qadaraan mararka qaarkood muxuu ahaayey nis marna ay u qadaraan uluaan hadday shaqiqatan yihiin taasna laisku ogaa allaa yufrada lilkhwati wاlahwaati maca aljaddi sahmi muqadar loo qadarin baa laisku ogaa midda saddexaad bacdamaa la xisaabsaday akhi liabka ahaa ama ukhto liaba la xisaabsaday akhawaad liaba iyo akh liab ah ayaa laga soo celin wixii kadibna loo qaybsan sidii ayagu wax u dhexli lahaayeen walaa nadiira lahu lidakari mil xad unsayayn ayib mana bannaanaynu soo nidhi xalay in lagu sugo shay aan nadiir lahayn lagu sugo muxuu ahay bijtihaadan waa qiyaas inaha aan kaga tagno sheekh wuxuu u gudba mawaanicdi faslun fi lmawaanici mawaanicdi hore waxaad soo marteen inay mawaanicdu u qaybsanto inay mawaanicdu tahay afar baanu soo maray afar inay tahay soo maray ayadiibu marka sheekhu hadda sharxi doonaa mawaanicda sheekhu sheegi doonana waa afar maanic buu sheegi doonaa saddex waa saddex taqaanin midna addowr alxukmi kii loo yaqaana weeyo ku soo marteen kitaabulaqraar dhammaadkiisii laa yatawaaratu isma dhaxlaan muslimun muslim iyo wa kaafirun gaal walaa yariu murtadun diinka mid ka baxayna dhaxli mahayo walaa yuurau asagoon la dhaxli maayo asagu wax ma dhaxlo asna lama dhaxlo ayb ertiguu ka hadlaye murtadka sheekhu u diidan yahayna waa ertiga khaaska ahaa walaa yariu murtadun walaa yuura irtan khaasan wey amaa ertiga caamkaa islaamka dhaxay waa xoolihiisa baytulmaalka la geyn kafayin baa loo geynaya amaa laa yariu muslimun wa kaafirun inaan tawaarud ka dhaxayna bayna muslimin wa kaafirin adilo badan baa ku timid waxaana ugu caansan xadiidka usaama ibnu zayd fi saxiixayn laa yariu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima buaariya muslim waa soo saaray iyo sunanku <clears throat> ayb iyo wladiina kafaruu bacdum wliyaau bacdin gaaladu ayagaa gacala muslimiintuna ayagaa gacala markaad inti isu gacalon baa isdhaxasha dalika bian allaha mowla اladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mowlaa lahum marka maalkuna wuxuu raacaa cinda ahli اcilmi naftu raaca ayb shay ruuxa naftiisa iyo dhiiggiisa haddii la banneeyo maalkiisuna waa la banneeyaa laakiin waxaa laga yaabaa ruuxa dhiiggiisa in la xarimo maalkiisa la banaysto calaa usuuli madhabina wa jumhuur ahlicilmi kaafirka yarka ah ama dumarka kaafiraadka ah hadii halgan iyo jihaad jiro xoolahooda waa la haniimaysan waa la qaadi ayaguna lama dili karo haweenka lama layn karo birmageyda la yidhahdaa caruurta lama laynayo marka laakin ruuxa dhiiggiisa hadii la banneeyo bikufrina lagu banneeya wax kale maa waxaynu ka hadlayno dhiiggada haddii bixaddi lagu banneeyo iska ilaali xoolaada weli waa xaaraan waxaynu ka hadlayna waa in dhiiggaadu ku bannaanaado bikufrin maalku waa tabac maalku waa tabac sida marka kitaabul acima aad maraysaan haddii shayga la banneeyo hilibkiisa waxaa raaca caanihiisaa raaca haddii hilibkiisa la xarimana caanihiisuna waa la xarimaa ayib ilaa fii mas'alati alaadamiya oo muran ka taagan yahay haweenka haddii hilibkoodu waa xaaraan caanahooduna caruurta caboo dhamahaya marka ma ibaaxay ku dhamahaya mise ruqsi iyo cafi bay ku dhamahayeen waa masalo <laughs> dagaal ka taagan yahay ayib masalada kitaabka iyo sunnada kadib ijmac baa loo daliishadaa ijmac baa loo daliishadaa oo kale inaan muslim iyo gaal isdhexli karin ijmaacaka haddii loo jeedo ijmaacii fii awaa'il saxaaba saxiix wey lanna alkhulafaa araashidiin muran kama qabaan annahu laa tawaaruha bayna muslimin wa kaafirin iطlaaqan laa murtad walaa kaafir laysma dhaxli karo abubakr cumar cumaan cali iyo jumhuur saxaaba sidaasay ku tageen maamulkii sayidina mucaawiya bn eh, eh, abi sufyaan markii la gaadhay asagu wuxuu fatwooday in ruuxa muslimka ah inuu waaris noqon karo oo kaafir dhaxli karo annahu yajuusu an yaria almuslimu alkaafira bikhilaafi اlcagsi haddii aabbaha oo gaala dhinto ama walaalka oo gaala dhinto ama hooyada oo gaala ay dhimato adoo muslima inaad dhaxli karto sida ay u bannaan tahay nasaarada gabdhahooda inaan guursanno xagganna aysan gabdhaheenna u guursan karin halkaas ayaa marka laga wariya cumaan mucaawiya wayna ka sugan tahay mucaad jabal baa loo tiiriyaa walaa yasixu canhu inqiaac baa ku jira can abi aswad addiili xadaanii rajulu ana mucaawiya can mucaawiya marka inqiaac baa ku jira kama sugno ayb an muaad bn jabl afwan an mucaad bn jabl sayidina mucaad bn jabl kama sugna amaa mucaawiya way ka sugan tahay waxaa ra'yigaa difaaco aad u xoojiya ibnu taymiya ibn اlqayim wadaaddaa difaaca qolya hadda mucaasiriinta fiqu nawaasil baan ka hadlaynaa yidhaahday fiqu alaqaliyaad ee meelaha joogana aad bay ugu dhafbaxaanoo waa difaacaan waana fatwoodaan waxay leeyihiin marka qiyaas kulli ah caam ama maslaxo sharcia ah ayaan u xuskanaynaayo waxaan u dhaxal siinaynaa ruuxa muslimka ah qariibkiisa kaafirkaa ah, waa dhaxdeeda u leenahay tarkiiban fi lislaami tarkiiban lahu fi lislaam ayib waxaan rabnaa isaga inaan jeclaysiino islaamka oo ruuxa hadduu ogaado aabbihii hooyadii oo gaalaha maanta hadday dhintaan oo malaayiin ka dhintaan inuusan dhexlaynin islaamkiibu ka tawaqufahayaa oo islaamka inuu ka carar dhici karta ama dibba lugta u qabto u yidhaahdo inta aad hooyada iyo aabbaha ka dhaxlayso ama walaalka aad ka dhaxlayso ama akoonnahan duqda u buuxa aad wax ka helayso ukaadaha islaamini markaad akoonka wax ka hesho xoolahaad heshana kadib islaam markaysay taa u dhicin waxaan leenahay yajuusu waxaa bannaan ruuxa muslimka inuu dhaxlo gaal aabbihii hooyadii iyo waalidkiiy ama dadkuwa dhexli jirayah marka jumhuur waxay ka yidhaahdeen taas waxaa weeye waa ka hor imaasho aad ka hor imaanaysaanba maqsuudkii shaarica shaaricu wuxuu u jideeyey qaطcu اlmuwaaraa bayna اlmuslimiina wاlkaafiriin in la gooyo oo la gooyo xadhigga u dhexeeya muslimiin iyo gaalo dhaxalkooda wuxuu ahaa qaطcu dariicati اlmuwaalaat muwaalaadka ka dhaxeeya muslimiin iyo gaalo dhex mari kara ama qaraabe iyo qaraabo muslim iyo gaalo kala kala dhex mari kara in la gooyo ayaaba loo jideeyey qaطcu muwaaraadu in laysdhexli waayo waxay dhammaystiraysaa asalkii lagu ogaa qaطcu اlmuwaalaat nafyu اlmuwaalaati wاlmuwaasalati bayna اlkafara wاlmuslimiin iyo waxaa loo jideeyey min axkaami waxaa ka mid ah anlaa tawaaruha baynahum haddaad cagsidood tidhaahdeen basayn aan islaam looga didin dhaxalka aan sugno waxaa la yidhi cillada dardiya oo wada oo waxaad tidhaahdaan saan islaamka looga didin alhijraةu min diyaar اlkufri idaa wajabat laa tajib waxaad tidhaahdaan mukhaalafat wamubaayanaة اlmushrikiina fi zayi ظaahir laa tajib lianlaa yaxsula tanfiru can اlislaam waxaad tidhaahdaan laa mxuu ahaaye laa tanqaطicu اlmuwaalaatu bayna اlkafarati wاlmuslimiin lianlaa yanfir الnaasu can اlislaam lannu ruux hadduu ogaado markuu islaamaba in asaga hooyadii iyo aabbihii waalidkii ay xuquuq badan ku kala tagahayaan islaamkuna uu kala geynayo in hujradana ay waajibayso gaalada inuu isu ekaysiin ay xaaraan noqonayso fii maxaaliha maxaa dhacaya tanfiir can ilislaam ciladii aad sheegteen dhardiya laydho toosiya kadibna waxaad la timaadaan kufriyaad aan laydinka horrayn cilada cilo baaila ah wey shekhuislaam ba ha yidhaahdo ibnu taymiya ibnu qayim ha difaaca fi kitaabi axkaam ahli dima waa cila baaila ma jirto sayidina mucaawiyana aar xadiidkan gaadhin buuna ijtihaada waa ijtihaad mukhaalif linasi laa cibrata lahu yakfiina marka ظaahir اlkitaab wasunna iyo ijmaacu aلsaxaabati fi sadr mxuu ahaayey alkhulafaa الraashidiin yakfi intaas ama ciladu cilo mustaqiima ma aha naqdiga ku yimid waxay usuuliintu yidhahdaan wاlcilaةu ida اntaqadat min hayri farqi muaثir culima annaha cila baaila ciladu hadday burto min ayri arin aahiri min ayri faariqin muair culima annahaa cilaة baaila way burtahad geliya baasha toosiya oo waxaad tirahdaan dhana ninkii jira ku waajibaysa waxaa ka dhacaysa inuu islaamka ka joogsado haddaba laa tajib hijra dhaha haddaan dhahno wilaayo idima dhaxaysa adiga ahalkaadii oo islaamkaa kala gooyey islaamkaa laga carariya aan joojino oo hallasnuugo oo baasha isdabaalato wado baasha wada oo nikaaxii muxuu ahay gabdhihii muslimaadka u banneeya gaalada u banneeya si aan looga cararin islaamka war waxaas wax loo baahan yahay maaha ayib sharcigu wuxuu rabaaba islaam iyo gaala inay kala fogaadaan xaggee idinkusu nuujinaysaan ayib walaa yariu ma dhaxlahayo murtadun gaal diinta ka noqday walaa yuurau lamana dhexlayo waynu soo marra qaacidadii ana man yariu yuura ilaa fii masaa'il urat اljaniin iyo eedde iyo mxuu ahay ayay fii bacdi masaa'iliha iyo maxaan soo marra muctaqi mubacadkaa iyo howlihii aad marayseen asalku waa sida afar masalena wadaaduhu sheege waxay leeyihin dadka nin laa yariu walaa yuura ruux asagu waxba aan dhexlayn xaggan aan la dhexlayn laa yari walaa yuura ayb iyo maxaanku dhahdaayey man yariu wayura man yariu wayuuras waana sida loo badan yahay man yariu walaa yuuras oo man yariu walaa yuuras waa waxaa ka mid ah dee ambiyada baa lagu sheegaa ambiyadu yariuuna walaa yuurasuun naxnu macaashar اlambiyaaءi laa nuuraث maa taraknaahu sadq marka waa man yariu asagaa wax dhaxali nabigu saxaabo dhowro u dardaaranta dhaxalla waaba wuuba qaado muslimbu u qaybiyey gabdhihiisii xoolahay ka dhinteenna inuu dhaxlaaba aarku iyo keenaya laakiin asagu lama dhaxlaayo ma dhihin nabigu dhaxli mayne wuxuu idhi laa nuurau e, ma dhihin laa nariu marka man yariu walaa yurau baa la geliya maxaa soo hadhay man yuurau walaa yarita dawaatii aad soo barteen janiinkii quradiisii iyo cabdigii iyo mubacadkii iyo ayaguna waad soo barteen suwarkaasaa marka loo qaybiya idaa middan ayada ah murtadku inuusan wax dhexlaynin xaggana aan la dhexlaynin waxaan u daliishan annaga shaaficiyaa iyo cid nagu raacsan xadiidkii mucaaya ibnu qura iyo bara ibnu maalik ninbaa aayadii ama aabbihii xaaskii aroosay kadib nabigu waa dilay oolihiisana faybuu ka dhigay xoolihiisana fay ka dhigay waxda caskariya loo diray xoolihii waa la takhmiisiyey kadibna baytulmaalka la dhigay hadday marka ninkaasi warasadiisii dhexlahayaan nabigu xoolaha warasadu siin lahaa idan murtadkii la dilay lama dhaxlin asaguna dhaxli maayo waa gaalo waxaa diidaya xadiidkii ahaa laa yariu lmuslimu اlkaafira wala alkaafiru اlmuslima ayb laakiin sayidina cali iyo ibnu mascuud iyo jamaaca min ataabiciin saciid musayb uu ka mid yahay waxay qabaan murtadku waxaa dhexlahaya warasadiisa murtadku haddii la dilo warasadiisibaa dhaxli sidaasayna fatwoodeen sayidina cali way ka sugan tahay ibnu mascuud waa laga wariyaa saciid musayib muxuu ahaayey iyo jamaaca min ataabiciinba sidaasay ku tageen waxayna oga qiyaas qaataan munaafiqiinta muslimiinta ku dhex noolaa waxaa wey waana la dhexli jiray waana mxuu ahaayey dadku way dhexli jireen intan hore oo marka un waxaan diidana isagoo inuu na dhaxlo oo dad ka hooseeya ka hooseeyaa joogo biislaami nagu dhalaya isaga ku dhali karaa jooga yani qariibkiisa uu dhali lahaa marka waa manci baa ku qumay dhankaa warkaa waa sheegaan laakiin daahiru nas waa maxay kaafir haddii la idlaaqo kufriga aariga ahaa iyo kii asligaaba inay soo galayaan ba asla laa yariu lmuslimu اlkaafira wa alkaafiru lmuslima cumuumka nasku waa maxay kaafirka noocu dooni ha noqdee waxaa weeye inuusan dhexlaynin munaafiquna islaam marka daahirka la joogo waa muslim yariu wa yuura waa lagu daba tukan wuu kula tukan waad ka guursan wuu kuu guurin axkaamta islaamku qaataa marka lama soo reebi karo wa yariu اlkaafiru gaalku waa dhexlahayaa alkaafira gaalkiisa kal dhali waa in ikhtilafadaaba kala duwanaato milatuhumaa diintay sheeganayaane ayib waxaan u daliishanaa waladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdin kuwii gaaloobay baa layihi ama majuus ha noqdeen ama waaniyiin ha noqdeen ama yahuudiya nasaara ha noqdeene kulligood waa awliyo walahaas cidduu ka dhaxay walaa nusra loo jeedana inay isdhaxlaan weeye saasaan taagannahay famaada bacda alxaqi ila alaal marka islaamka wixii ka soo hadhay bacdamaa nabiga la soo saaray kulligood waa kafaro waana milla waaxida ayagu ha isqa qaybiyeen marka way isdhexlayaan sidaasaan anagu qabnaa laakiin ilmashhuuru sida caankaa waxaa weye fi lmadhab alimaam الnawowi fi rawd wuxuu ka cabiray bilmadhab wa bihi qaطca alakaruun bilmadhab meesha hadda mashhuur uu yidhi madhab buu ka cabira farqi baan udhexeeya mashhuur iyo madhab fi isilaaxi اlminhaaj annahu laa tawaarua isdhaxal inuusan jirin baa mashhuura bayna xarbiyin gaal dagaalamhayo dagaal nagala dhexeeyo iyo wadmiyin mid magan inoola jooga bimacnaa cahdi jizye laga qaado nagu hoos nool meesha dimiga cinda ala'ima waxay leeyihin waxaa ka fiican inuu ka cabiro mucaahid ama muahad waxaa tidhahdaba bayna xarbiyin wa mucaahad ninka mustaminkii baa soo geli dimigii baa soo geli cahdi muaqada kiilaha baa soo geli axad walbo ammaan la siiyey oo ammaan muslimiinta kala dhaxeeyo iyo xarbi isdhaxli mahayaan maxaa yeelay dagaalbaba ka dhexeeyaba dagaalkuna wuxuu goynayaaba muwaalaadkii iyo munaasaradii lianna waxay leeyihiin fuqahadu mabna alirti waa cala اnusra madaaru alirti wاlmiraath waa cala اnusra ida nqaطacat الnusraةu bayna shaksayn falaa tawaaruha baynahuma bay ku leeyihin haddii isku hiilintii iyo gacannimadii dhexdiina ay go'do waxaa weeye irti ma dhexeeya kan waa xarbi oo dagaal buu nagula jiraa kanna ammaan iyo cahdi buu nala galo annagu nala heshiiyey haddaba dimigii iyo xarbigi iskuma hiilinhayaan tanaasurna kama dhexeeyo mar hadduu tanaasurkii go'ay maxaa go'ay tawaarudkii baa go'ay saasay aimadu yidhaahdaan waana ra'yi saliim ah dhanka marka laga eego alimaam اnawowi raxmat اllahi tacaala calayh fii kitaabii tacliiqaadku tambiha ku lehay wuxuu ihi laa tawaarua ayda bayna xarbiyayni fii daarin baynahuma xarbu ayb wuxuu ihi kadalika laa tawaarua ayda bayna xarbiyayni fii daarayni baynahumaa xarb laba gaaloo xarbiyiin ah oo laba wadan kala jooga xaggana dagaal ka dhexeeya isma dhexli karaan maraykan baa mid ka soo dagaalamhaya oo gaal kristana mid kalena ingiriis kasoo dagaalamaya matalan oo gaal kristan ah wiil iyo aabihii bay kale yihiin labadii dalla dagaal baa ka dhexeeya waa laba xarbiyeyn waana qaraabo midkood hadduu dhinta kala dhaxli maayo limaada nusraan meesha jira wey nusraan meesha jirin ayib alimaam eh, aimada shaaficiyada mutaakhiriinta ayadoo ka duulahaya khalfiyaad madhab alashcari ee ku koobahayay kufriga ictiqaadka ku koobahayay ama takdiib yaa waxay ka fiican yihiin qolyo salafiyo sheegta marka baabkan la marayo masalatu lmuwaalaad waxay ku xidheen annusra aldaahira ictiqaadii midna iimaan ma eegahayaan kuw kule salafi baan ay kulaho muxuu ahaaye ashaacirana ama takfiirin ama tabdiicinna waxaad maqli isagoo kuleh xataa yactaqida wax lagu baaba'ay wey madaahibtu say isu dabamarmaraan aada iskaga ogaada maanicaas waa maanici koobaad oo ahaa alkufru asbaabtii ama mawaaniculirti kii koobaad buu sheeku ku sheeg kii labaad walaa yariu dhaxli maayo man duul fiihi riqun addoonnimo ninkay ku jirto ama kulli ha noqdo ama mubacad ha noqdo ama qinni midka loo yaqaana ha noqdo man fiihi riqun xataa mukaatabkii ayaa soo gelaya calaa ra'yi muxuu ahaayey aljumhuur inkastoo wadaaddo badan ay diidan yihiin man fiihi riqun ninkay addoonnima ku jirto oo dhintay yaa dhalay sayidkiisibaa qadan oolihiisa wey sayidkiisibaa qadan xoolaha ee qariibkiisii iyo aabbihii hooyadii waalihii qadan mahayaan wey wاljadiidu qowlka jadiidka waxaa weeye ana man bacduhu xuru ninka barhkii uu xor yahay yuurau waa dhaxli ayb addoon waxaa dhintay mubacad ah mubacada inaga soo maray addoonka mubacadka cala adhar ayb qowlka jadiidka wuxuu ninbaa dhintay barhkii uu xor yahay barhkaa xorka ah xoolaha ku aadana ugu soo shaqaystay waxaa ka dhaxlahaya warasadiisii ayib barhka kalena waxaa qaadanaya sayidkii ayib jadiidku waa sida qadiimku asagu wuxuu leeyahay laa yuurau aslan waxaa laga soo qaadayaa kalcabdi اlqini raqiiqii dhammayska tiraa adoonnama ku buuxay wa bihi abu xaniifa wa maalik maawardina wuxuu leeya wa huwa ayb craaqiyin waxay leeyihiin wa huwa alaqyasu qadiimka aqyasay leeyihin maxaa yeelay maaridu waa saxiix yeelay craaqiyin waa aqyas waana madhab maalik wa abi xaniifa sababku waxay leeyihiin lianna manca alirثi ida kaana limacnan mushtarak shamal aljaanibayn hada huwa sawaab qaacido usuuliya ay aadeen waxay leeyihin maanicu macnaha wax lagugu diiday hadduu mushtarag yahay hadduu mushtarag yahay waxaa weeye shamal aljaanibayn muxuu ahaayey manca aliri manca aliri idaa kaana limacnan mushtarag shamila اjaanibayn maxaa laygu diiday anugu maxaa wa liigu diiday muxuu ahaaye inaan wax dhaxlo addoonnimo ama ha yaraato he ama ha badnaato waa inay joojiso dhaxalka o dhan ba xidho ayib marka macnahaasay xujaysanayaan kufriga ha yaraado ha badnaado muxuu samaynaya maanic buu ahaa ayib halkaasay taagan yihiin haddii kale shamil jawaab maxay haddii asaga la dhaxlahayo asaga haddii qaybtaa uu xorta ka yahay laga dhaxlay asaguna qaybtaha idinku dhaxlay way diideen shaaficiye iyo xanaabilo addoonkii mubacadka ahaa wuxuu yidhi waljadiidu ana man badahu bacdahu xurun yuurau baa lagu yidhi la soco hadda walaa yari soo ma aha waxay dheen laba mid yeela adoonka mbacadka waxaa dhahdaan yariu wayurad dhaha ama joojiya limaada لأnna manca اlirti idaa kaana limacnan mushtarag oo adoonnimada ah shamil jaanibayn oo waa maxay an yaria wayura marka t waa tanaaqud wahuwa alayas saasay ciraaqiyiin kuu leeyihiin nimankana waxay leeyihiin ninkan qaybna waa ka oo xooluhu dadku la yahay qaybna waa ka bahiim u egyahay tabciid la geliyo qaacidatu tabciid اaxkaam xukm bayna xukmayn ba iyaguna hoosta la galeen usuul shaahidana way keensadeen marka waxaa weeye waa masale lagu dagaalamay ayb maalici wuxuu u gudbay sheekhu afraad ah, saddexaad cafwan oo qatliga ahaa walaa yariu qaatilu mid wax dilayna dhaxli mahayo qariibkiisii maqtuulkii uu dilay wa qiila waxaa la yidhi in lam yudman qatliga haddaan dan laga bixinin waria dilka aad geysatay dil mag laga bixin ama kafaara laga bixin hadduu yahay ayib waxaa weya waxba dhexli maysid haddii laakiin dil xaqa uu yahay damaan iyo danna aan lagu raacanaynin qatliga noocaasa maanic noqon maayo walaa yariu qaatilu xadiidka camr shacayb can abi can jaddihi laysa lilqaatili min almiraai shay nasaa-i iyo hayrkiiba ay wariyaan ayaa loo deliishadaa xadiidka dacif sanadkiisa ku jira laakiin culimmadu waxay leeyihiin waa saxiixun liana alummata talaqatu bilqabuul alimaam bn cabdilbar kitaabkiisa alishraaf calى ma jaءa fi usuuli اfaraa'idi min alijmaci wاlاkhtilaaf oo kitaab mafquuda lagu sheega hadda ayuu uu ku saxiixiyey tamhiidkii istikaarkan wuxuu yidhahdaa talaqatu ummatu biاlqabuul waa runtii ayib shawaahid badanna waa leeya daara qudni iyo wadaado badanna waa takhriijiyaan sheekh albani irwaaga oo ku taxsiiniya sheekhu wuxuu yidhi waqiila waxaa la yidhi marka qatligu waxaa weeye waa manci waa maanic min alirti qatligaas cinda aljumhuur ama ha noqdo camdi ama khata ha noqdo wadaadaha shaaficiyadu way ku kalax tagaanoo xataa waxay gaadhsiinayaan mararka qaarkood xataa xaakim haddaad tahay ood xukunto ninkaasi in la dila bacda maa iyo shuhuud iyo axkaamta ay dhammaystirantay way kuu diidahayaan waa mutahiriin in badan ayaga ka mid ah. wa qiila waxaa yudman alqatlu bidiyatin walaa bikafaaratin waria alqaatilu min maqtuulihi weeye kalqatli qisaasan aw xaddan aw dafcan aw waa lamida ah. yacni qariibkaadi baa kugu soo qamay torri ama inuu ku dilo markaasaad ehbisay wariga joog wariga joog kadibna naftaada markaad u yaabta difaacu nafs waa dhintay ama qisaasba walaalkaabaa walaalkaa dilay qisaasta yaa oobsanaya adigaa oobsan haddaad marka qisaasato kadibna xoolo uu ka dhintay ninkaad qisaasatay lagu diilahay lagu diidaya dhaxalkii tay laguma diidayo xad baa laga ofinaya qolii wax ka ofinayaad ku darmatay ama xaakimka xukumigaad noqotay qaadigii marka dilkaasi hadduun dan lahayn dan diye iyo mag midna uusan lahayn iyo dandhow warita wailaa falaa baa meeshaa kugu jirta waa aragtaan baan umalaynaya lanna marka ayadaa waa qatlun bixaqin shayga xaqa ana manci ma noqdo manci ma noqdo ayb waana waxaa lagu bushiyoo la yidhi laba mid yeela laba mid yeela nimankiinan qatligii qaybiyeyo ee u qaybiyey dil hadduu dan yeesho dhaxalka kuu diidaya iyo dil hadduusan dan yeelanin dhaxalka aan kuu diin wax ku dhaxlayso laba jid ku soo hagaagaa la yidhi ama ku xidha maanica ka dhiga mujarada alqatl xaqiiqaة اlqatli markii la helaba manciga ratiba kulu qaatilin sawaءn qatala bxaqin am bibaaطilin laa yarid dhaha oo wabar la garan karo waa tacliiqu اxukmi bxaqiiqaةi macluuma xukumkii baa lagu xidhay waصfi la yaqaano oo ah qatli haddaad qatligii qaybiseenna tanaaqud baa meesha ka yimi oo waxaad milicsateen lafdigu waad ka tagteenoo waxaad milicsateen macnihii oo ah haddii qaatilka la dhaxal siiyo ka dhalan baad nin walba inuu hadhow nin dilo oo midi raaciyo mucaamala binaqid اmaqsuud baa la man istacjala shayan qabla awan cuquba bixirmaani baad la marteen marka qasdulisticjaal baa madnuunaad tidhaahdeen nin walbo nin dilay waxaa dhici karta inuu midi raaciyey waxaa dhici karta inuusan midi raacinin markaad qatliga qaybiseen maydan ictibaarinin lafdigii iyo xaqiiqadii isamkii waxaad ictibaariseen macnaha mar walboo dareenteen ruuxu inuu isticjaal dartii wax u dilayna waad u diideen markaydan dareeminna waad waxaad dhahdeen waa waari baad dhahdeen marka macnihii baad milcsateen taa macnaha haddaan xataa idiin dayno waa baaila lanno qasdu اlisticjaal waa macno hayru mundabiط oo khafi ah usuulu sharicana waxaa weeye xikmadu iyo ciladu haddaysan koobnayn ama qarsoon tahay in lagu xidho ismi daahiro madina ah kullu qatlin fii xaqi اlghariib waa madina inuu yahay waxaa laga malaystaa isticjaal inuu yahay oo dhaxalka bobsisatay marka labadaa mid yeela alwaصfu إida kaana khafiya aw hayra munطabiطin culliqa اlxukmu bimadinaةi ظaahira war ismigii qatligaana ka tagte macnaha aad wax ku xidheen waa macna hayru mundabit warkiinu toosiyo isku lugduud waad fahanteen baan u malayn naqdigaas naqdi culus weeye saa darteed shaaficiyadu tillaabsigay tillaabsadeen yidhahdeen kullu qatlin aad qariibkaada u geysato ama xaq ha noqdo ama baail ha noqdo waa maanic lird waxay ku socdaan asalkaasay ka duulayaan ama xaqiiqada qatliga ictibaariya oo calliquu alxukma biismihi ama macnaha ictibaariya macnihina waa kafi hayru daahira waa inaad aadaan madina daahira tina lama hayo maanicii wuxuu u gudbayey afraad oo loo yaqaano maanicu اlistibhaam ama addowr اlxukmi loo yaqaano istibhaamu taariikhi اlmowt weeyo hadda laga hadlaayo xilligii uu muwaridku ama axad kala dhaxlaya uu dhintay baan caddayn aabbaha walaalka axadka aad dhaxli lahayd oo xoolaha ka tegay xilliguu dhintay baan caddayn marka asbaabta loo yaqaano asbaabu tawaquf bayna meeshan yaa ka baxaysa maanica hadda maanic adowr alxukmi laleeyahay asbaabtii tawaqufkae afarta ahayd ayaa kow ka ah ayib asbaabu tawaquf waa arbaca ashaku fi اlwujuud in muwaradkii joogidiisiba laga shakiyo oo masalaة اmafquud waa ku iman doonta ashaku fi الnasb ashaku fi اlxamli ashaku fi اdukura afartaasaa loo yaqaanaa asbaab الtawaquf ayb ashaku fi اlwujuud والnasb واlxamli والdukura ayb tii koobaad bu marka bilaabo wuxuu yidhi walow maata hadday dhintaan mutawaariثaani maanican afraad tirintiisu khilaaf baa ku jira lanno kuwii horen soo maray mawaanicu sabab bay ahaayeen oo maanic mxuu ahaaye bilwasfi buu ahaa kanna waa maanicu xukmin midkan afraade hadda la sheegayo waa maanicu xukmin adoo og ninkani ninkan inay qaraaba yihiin ama nasab ka dhaxeeyo ama nikaax ka dhaxeeyo ama wala ka dhexeeyo sababul irti la helay ayaa xukumkii rididiisii iyo tanziilkiisii baad ka joogsanaysa huna waa maanicu xukmin laa maanicu sabab ayb marka maanican afraad waa maanicu bilirti ninkan ninkan inuu dhaxlayo xukunkaad qaadigu xukumi lahaa ama muftigu fatwoon lahaa ayuu kuu diidayaa kaas marka maanic xukmin baa loo yaqaana laakiin waad og ninkan iyo ninkan mafquudka iyo ara iyo hadma iyo kuwan o dhan waad ogtahay inuu ka dhexeeyo asbaabtii laysku dhexay lahaa ama ay qaraaba yihiin ama nikaax u ka dhexeeyo ama wala uu ka dhexeeyo kii kale mxuu ahaa asbaab asbaab lirti maxay ahayd nasab iyo nikaax iyo walaa iyo islaamku jihadii caamkahayda aartaas idan intaa waa la helay markan muxuu yahay waa maanicu min tanziil اxukm in cabdulaahi oo wiilah aabbihii oo cabdia uu dhaxalo adoo og inay ismuteen inay isdhaxlaan yaad ka joogsan kan waa loo yaqan marka maanic min اxukm min alxukmi bilirti marka ma aha maanic mustaqila si kastaba noqote walow maata hadday dhintaan mutawaariaani laba isdhaxli jiray asaalatan maxay ku dhinteen biaraqin maanshood biyaa hafiyey baaaaday iyo webi aw hadmin ama dumid guribaa ku dumay aw fii urbatin meel cidla ay ku dhammaadeen duur cidla ah hayjad aan cidda ka warqabin iyagoo meel qurbaa aaday fii urba macan si wada jira wiiliya aabbihii laba walaalo ah wadan bay naga dheer bay aadeen kadibna inay meesha ku dhinteen baa dib dambe lama hayo dadkii geeridooda goobjooga ma sheegi karaan koodii horreeye koodii dambeeye laakiin geeridii markaa waa lahubaa aw mase juhila waxaa laga jaahil noqday asbaquhumaa koodii horreeye mowtan lam yatawaaraثa isma dhaxalhayaan wamaalu kullin mid walboo labadooda ka mida ah xoolihiisuna libaaqi warasatihi warasadiisii wixii ka harhsanaabaa qaadanaya iskale kii la dhintayba mooye hadma wlkara waa tii odhan jira dee raxbiyuhu mxuu ahaa wain yamut qowm bihadmin aw xaraq aw araq miyuu ahaa aw xaadiثin cama اljamiica kalxaraq walam yuclam walam yakun yuclamu xaalu saabiqi falaa tuwarid zaahiqa min zaahiqin wacudahum kaanahum ajaanibu fahakada اlqowl sadiid saaibu marka ajaanib ka soo qaad buu leeyahy falaa tuwarid zaahiqan ay min mayitin can mayitin wuxuu u jeedo tani marka waa iska dhib yar tahay marka istibhaamu taariikhi اlmowt weeye tan maanicaan waxaa loo yaqaanaa afraad istibhaamu taariikhi اlmowt alimaam zayd bn taabit baana fatwaday iyo jamac min asaxaaba kullu qowmin mutawaarisayni camiya camiya mowtuhum cafwan fii hadmin aw haraqin fainahum laa yatawaarauuna yariuhum اlaxyaa daarimi iyo hayrkii baa soo saara waa aar sugan jamaca min aslaf baana sidaa ku tagtay waana masale khilaafiya kitaab raxbiyaana ku soo sheegnay maanicaan maanic mujmaca ma aha jamaaca min asaxaaba sidaasay fadwadaan wadaaddo kalena waa diideen marka qolyaha waxay len waa isdhexlahayaan labada wada dhimatay hal mar ku duntay waa la isdhexal siinayaa qolyaha odhanay daliilkeedu masaladaani waa camalu saxaaba saxaabadii sifiin ku dhammaatay iyo muslimiintu sifiin ku dhammaaday iyo yowm ljamal saxaabadii muslimiintu ku dhammaaday iyo dagaalkii muxuu ahaaye dagaalacunihii ka dhacay ii sheeg sham daacunahaas iyo dagaalahaas oo dhan saxaabadu dadkay garan waayeen kala horayntoodii maysa isdhexalsiinin nin walba waxay dhahan warasadaadii ha ku dhaxasho amaa ayagii laysma dhexalsiinin ninkay ogaadaan in ay kala horeeyeenna waa isdhexalsiin jireen طalxa ibnu cubaydillaahi taymi yowm اljamal baa la dilay wiilkiisi muxamed daqiiqaduu ka dambeeyey waa la dhexalsiiyey maxamed ibnu alxa waxaa lagu dilay yowm اljamal baa la dilay aabbihii alxana waad garanaysa yom ljamal buu dhintay laakiin way kala dambeeyeen umu kalhuun binti caliy ibn abi aalib waa kii cumar guursaday wiil zayd la yidhaahda ibn cumar khaaab bay u dhashay isku maalin bay dhinteen waxaan la kala garan waayey kala horayntoodii waxaa la weydiiyey sayidina eh, cali waxaa la weydiiyey saxaabadii wixii ka jooga waxay dhaheen laa yuwara waaxidu min waaxid zayd ibnu cumar ibnu khaaab ninkii ka soo qayliyey iyo iyo umu kalhuum ruuxii ka soo qayliyey geeridiiba wada iskugu yimid umu kalum dhimatay alla zaydna dhimay warkee hor dhintay waxaa la iskugu yimid ijtamaca asaa'ixaan fi ariiq baa la yidhi falam yuclam asaabiqu min walqaacidatu huna waa maxay aljahlu biاtaqadumi kaalcilmi bicadami الtaqadum waxaad ku soo marteen kitaab الriba aljahlu bالtasaawi kاlcilmi bxaqiiqaة الmufaadalة huna baab اlharqa wاlhadmana waa maxay waxaa la ihahdaa aljahlu bالtaqadum haddaynu ka jaahil noqonno inay kala horeeyeen waxay ka dhigan tahay kaalcilmi bicadam الtaqadum inaan ognahay ba inaysan kala horeyn ayb لأna اmajhuula kalmacduum لأna اlmajhuula kalmacduum taa way iska dhib yar tahay ayb suwar aduu shan ay ka keenaan laakiin waxbaa isku dhimin waxbaa isku dhimin intaa un ku dah mar haddii ay badwada ku dhintaan ama gebi ku duma ama meel qariiba ay ku dhintaan aan la garanay kooda horeeye haddii la garanay kii horeeyeoo la hilmaamo ka war waxaan ogeyn wiilkiiyo aabbaha kii horeeye saan u lahayn hawsha aad qortaan oo diiwaan gelisaan baa la hilmaamayba maxaa la samay nafs alqadiya wey nafs alqadiya marka marba hadday jahaalo timaado cinda alxukmi waxaan leenahay falaa tuwar zaahiqan min zaaqin hada huwa sawaab isdhexli mahayaan wey ayb wa maalu kulli minhuma libaaqi waraatii intii soo hadhay baa iskale muwa maalig baa kusoo marteen usuusha masalada zuhri asun ka dhigaaba asagoo hadda asunna sunatu saxaaba ujeeda sunatu rasuulilah uma jeedo maca ana maraasila waa min adcafi almaraasil wuxuu gudbay masale labaad ayib u gudbay ya sida aad wau dhexsin jire shakirshaas horaanba dadku maa dhexsin jirin ayib sidin baad u dhexsi dhibba ma laha nin walba warasidiisi un baad ku faylin oon ka ahayn kan ay wada dhinteen warasadii dhexay lahayd ee ninkan la dhinta aan ka ahayn un baad daba istaajin ma culays bay leedahay culays ma laha midda iyada marka daara baad soo barateen ah, intayna ka tegin adawr alxukmi maanic shanaad ah waxaad ku soo marteen kitaabu aliqraar haddii akh walaal baa dhintay walaalkiibaa wuxuu yidhi wiilkaasi walaalkiibaa dhalay waxaanu soo marteen shardu lmuqiri ninka wax qiraya nasabka qiraya an yakuuna waarian xaa'isan almustalaqu mustalaquna uusan dhelaynin uusan dhexal lahayn maxaa yeele dowr xugmi a ka dhalan nin baa dhintay wax carooda looma ogeyn walaalkiibaa taagnaa oo xoolaha u midilisanayay markaasu wuxuu ihi war ulkaadii o walaalkay islaan reeheba laydha yuu gursado wiil uu dhalay baa jooga awey wiilkan walaalkaybaa dhalay war maad joogta wiilkan iska daayo walaalkaybaa dhalay wiilkaa asagaa nasabkiisibaa sugnaan oo duqu dhintaybaa dhalay laakin xoolaha dhaxli maayo xoolaha waxaa dhaxli oo qaadan cindana walaalka basaa qaadan madaahibta afartan saddex inayna khilaafana waan soo sheegnay nasabkuna wuu sugnaan dhaxalkana wiilku wuxuu la qaybsan adeerkii bay leeyihin ayagu annagu waxaan leeyahay nasabku waa sugnaan laakiin dhaxalka waxaa qaadanaya akha oo meydka walaalkii ah, wiilkana adeerkii ah maxaa yeeley haddii la sugo haddii la sugo dhaxalka wiilka oo le wiilku aabbihii buu dhaxlahayaa waxaa burhaya nasabkiis oo adeerkii baan noqonaynin waari wa sharطu اlmuqiri an yakuuna waarian xaa'isan waad soo marte inuu maalka koobayo haddaan sugno wiilka nasabkiisi dhaxalkiisii maxaa meesha ka baxaaya cafwan wiilka dhaxalkiisa haddaan sugno waxaa burhaya nasabkiisi wuxuu u burhayaa adeerkeyba usan noqonaynin waari wiilku hadduu waari noqo falaa yakuunu camuhu waarian ayib haddii nasabka basa la sugo oon irtiga siino aha ama camkana صaxiix dowr اxukmi waxaa lagu tacriifiya huna an yalzama min tawriiihi cadamu an yalzama min tawriiihi cadamuhu dhaxal siintaada waxaa ka laazimi dhaxal la'aanta oo haddaan ku dhaxal siinna ibniyo waxaa ka laazimi nasabkaada inuu sugnaanin nasabkaadu hadduu sugnaan waayana dhaxali maysid aabbaha maxaad ku dhaxlaysa kownuhu inaad tahay wiilkiisaoo nasab nasabkaadu muxuu ku sugnaanaya in adeerkaa oo kuu qiray adeerkaa qiridiisu waxay macnaa leedahay markuu yahay dhaxle haddaa adagu dhaxashana asaga baa xijaabmaya an yalzama min tawriiihi cadamu iska fududahay kitab iqraar bayna kusoo bar waxbaa culays bala ayib waman usira ya kitaab اقrاar baan kaga soo hadalay daliilkeeda dib u noqo kamaa sabaqa weeyaan baarak اllah fik wman usira ruuxi la qafaash aw fuqida ama la waayo wanqaطaca khabaru warkiisina uu go'o turika maalu maalkiisi waa la dayn waa laga tegey xataa taquuma ilaa ay istaagto bayinatu makhaati bimowtihi geeridiisi ruux baa gaalo qafaasheen ama dad kalaaba qafaasho waa la warkiisi asagii baa la waayo bidh qolyahan tahriibiya somalia somada reg badaha galhaya warkooda aan lahayn wanqaaca khabaru warkiisibaa go-ay turika maaluhu waxaa biibisa laska baafay somaaliya wax la raadinayo been baynu u badanta la soco hadde waxaa lagu siraa qolyo caddaana lagu siraa wanqaaca khabaruhu soomaaliya warkaas ma taqaanaad qolyo joogo isbaafinayaan aqaanaano iyagoo joogo isbaafinaya ayib iska warqaba wanqaaca khabaruhu khabarkiisina u go turia waa laga tegi maaluhu baa laga tegi hore waad ogtiin bayla tahay xataa taquuma ilaa ay istaagto bayinat makhraati bimowtihi geeridiisii aw mase ay tagto muddatu muddatun baa tagtay oo min walaata muddatun mado ay tagto yaklibu u badanaya calaa dani yualibu bacdu nusa qorahaya calaa danni malu uu xooganaanaya annahu ninkii laa yaciishu inuusan noolaaynin fowqaha muddadaa wax ka badan fayajtahidu alqaadi qaadigaa ku ijtihaade marka ayaga marka ayadaa waa yaxkum wuxuu xukumaya bimowtihi geeridiisiiba xukumaya uma intaa kadibna yucطii maalahu maalkiisa wuxuu siinayaa man duul yarituu dhaxay lahaa waqta اlxukmi waqta اlqadaa'i buu siinaya ay qubayla اlqaضاء tanna waa masalo dhib badan marka waxaana ku saabsan tahay asbaabtii diidaysay in loo xawilo dhaxalkii markaa fi اlxaal waxay ka mid tahay baab gooni u guntay ninka la yihahdo raafici imaamkuna fasalkiiba hoosgeeyey marka waa alasbaab almaanica min sarfi اlmiiraaثi ilى اlwaariثi fi اlxaal dhaxalkii laguma diidayo laakiin waa maxay waa sabab kuu diidaya hadda in dhaxalkii aabbaha ama walaalka ama hooyada lagu siiyo waa min alasbaab اlmaanica min sarfi اlmaali ilى اlwaariثi fi اlxaal maxaa yeelay lishaki fi istixqaaqihi waxaan ka shakisannahay inaad mudanaysaan ka shakisannahay in yar marka ilaa geeridaadii waxaa lagu xaqiijin karaa ima bibayina aw bixukmi اlqaadi bayina haddii la helo geeridaadii xilligaa dhimatay lahuba khayr weeye dhibba ma laha haddii la waayo warkaadii lagaana samro xoolihiina ay baytimaalhayaanoo hallaabayaan qaadi baa loo baahanaya xukmu اlqaadi lianna qadaha xukumkiisu waxaan leenahay waa kalxukmi waa kalbayina nunaziluha manzilaة اlbayina dejinayna laakiin bishar waa in muddo ay tagto la isleeyahay hebel hadduu noolaa intaa maba noolaan karo haddii kale waa horu xijaabtay aw tamdi muddatun min wilaayati shaksi mafquud shay axadkii la waayey dhalashadiisi laga bilaabo ilaa hadda muddo waa inay tagto la isleeyahay hebel ma noolaan karo muddadaas sida raajic cindana waa inaysan muxadado ahayn almudda waa hayru muqadara waxaa looga tegi ra'y alqaadi baa loo dayn wadaadda waxay dheheen toddobaatan sano wadaadda waxay dheheen maye sideean sano sagaaشan boqol boqol iyo labaatan boqol iyo afartan wadaaddaa sheegay marka cumrulkhaalib baa la fiirin wadaaddaa yidhi sabaabku waxaa weeye qanaa-inta kolba meesha taagan iyo ruuxu meeshu ku baxay iyo sidii loo raadiyey qaadligu intuu waxaasoo dhan isku dardarsado asagoo toban sanaba maqan buu xukumi karaa inuu geeriyoodo bal cinda alxanaabila afar sano keliyuba ku xukumi karaa ha loo daayo ijtihaad اlqaadi ayb sidaas iyagu taagan yihiin laakiin waa in anagu haddaan shaaficiye nahay markuu qaadigu xukumahayo bimowtihi xukunka bes maa yanfic waa inay tagto muddo laa yaciishu fiiha haaliba afartan jir buu ku fakaday lixdan sana lalayahay maxaan leenahay soomaaliya boqolba ma gaadhe ninkii gaadhana waxaa weeye waa un faraku tiris ayib xataa taquuma bayinat mowt aw tamdi muddatun ay tagto yaglibu calى اdanni aslu danni mujarad danni maa yakfi cindana dannigu keligii maa yanfac waa in halabatu dan waa inay timaada male badan malaha mujaradka maa yanfac maxaa yeele haddaad hadda meeshan shaqar ka maqasho waxaad dareemaysaa in wax ku jiraan hadduu nin soo baxo ku yihahdaa eybi dhurwaa baa ku jira meeshana maxaa sii xooganaya xoog yeelanaya malihii baa sii xooganaya weli waa malo inuu been sheegi karaa dhici karta ninkan uu been kuu sheegay laakiin malihii haddaaya shabax shabaxda bis ahayd iyo biikhbaari alrajul اwaaxid marka lagu daro waa mala aqwa malahii hore ka xoog badan marka waxaan rabnaa in halabadan ay timaado fayجتahid الqاadi bacdaha وayaxkum bimowtihi maxaan saa u leenahay لأna اlأصla baqاء الxayaaة asalku waa in weli ruuxu u nool yahay marka waa in qaraa iyo aahaar ay timaaddo ka xoog badata asalkaas ayib kadibna inaan laga guura asalku marka asal ma ahayn lagamana guuri karo ilaa bidaliil daliilkuna waa in noqdo muddo dheeraatay iyo xukmu lqaadi oo saas ku dhamanaysa marka suwarka miaalaha ka baxa bal un cashirka soo socda insha allahu tacaala aynu ku dayno mise baan kaga dari karaa hal miaalunaan kaga daray insha allahu taaala ayb hal miaalun baan kaga darayna insha allahu tacaala oo ah uma yuci waxa uu siinayaa uma yuci bacd اlxukm uma yuci bacda اlxukmi bimowtihi qaadigaas siinaya xoolihii qaybina intuu xukumay kadib inuu dhintay ruuxa asaga man buu siin yarisu dhaxay lahaa waqt اlxukmi intaa keliya waqt اlxukmi khilaaf ku jira un baan tilmaamay marka cashrigaan gabagabay waqt اlxukmida alimaam alghazali baa ka niqaasha wuxuu leeyahay waqt alxukmi ma aha ee qubayl alxukmi dadki noolaa wey qubayl alxukm maxaa yeelay shardiga aad soo marteen waxaa ka mid ahaa shardi alirti waxaa ka mid ahaa taxaququ xayaati اlwaariثi cinda mowti اlmuwaris xukunka uu xukumaya qaadigu hebel inuu dhintay waa geeridii hadda inay geeridu dhaca laga soo qaadaya waaridku waa inuu noolaa xukumka hortii waa inuu noolaa waaridku waa inuu noolaa xukumka horte xukmulqaadi waa maxay malakumowd nafta jidaya ka soo qaad xaakimku xukumkuu ridayo waxaad leedahay walaalkay ama muwaridkaygii weligiiba wuu noolaaye qaadigaa wuxuu ka qabanayaa naftu ka qabtay hadda bixukmihi waaridka ruuxaa dhaxlaya qaadigu uu xukumo inuu noolaa qubayla xukmi اlqaadi ma ay fahanteen laagna xukma alqaadi waa idhaarune laa inshaa idhaaru lixukmi sharci weeye ma aha inshaa wadaaddana waxay le maahe xukmu اlqaadi waa inshaa ruuxu xilligaa qaadigu uu xukumay umbaa rabaa inu loley waaris ayb nin horaan la xukumay inuu dhintay hadduuba xilligaa qaadi ukuma soo joogsado maa maxaan ku daraynaa warasada hadduusan qubeel xukmiga uusan sii joogin lagu dari maayo marka khasali wuxuu leeyaha laabudda an yakuuna ninkaa waaridka waa inuu jiray oo uu nool yahay qubayla xukmi اlqaadi jumhuurtuna waxay leeyihiin waqta اlxukmi baa la shardiyaa fayucطi maalahu man yariثuhu waqta اlxukmi waqt اlxukmi ka hor dadka dhintay dhaxli maayaan la soco hadda waqt اlxukmiga dadka dhintay ee warasada asalbaa hadda ma dhaxlahayaan lanna wuu asaga wuu noolaaba weli lama xukumin geeridiis waqta alxukmi buu geeriyooda un wey qubayl iyo mae cinda bay isku hayaan waxaana xoog badan ray jumhuur watiga ind jumhur ba oog badan lanna xukm اlqaadi inshaa ma ahe waa idhaar geeridu horaanba jirtay umbuhe yuu muujiye wey qaadigu haddunbu geerida muujiyey horaanba wajitaan ka soo qaadayna marka wallahu acalam intaan ku dayna insha allah